Thank you. wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaal oo xilligan oo kale idaacada kulmiye aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalimo sabdiya taariikhdu waxay ku baagan tahay labada bisha disembar sanadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona soddon iyo laba sano kadib dowladda soomaaliya oo ku guulaysatay in cunuqabateynta hubka laga qaado madaxweynaha iyo ra wasaaraha dalka oo sheegay in wakhtigan wixii ka dambeeyay ay awood u leeyihiin inay soo iibsadaan hubkii ay doonaan madaxweyne xasan sheekh oo sheegay in fatahaadaha iyo roobka dalka ka da'aya ay ku dhinteen dad ka badan boqol ruux qodobada kale aad barnaamij ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona yuhuudda oo dib u soo celisay duqaymihii khaza xilli saacdihii ugu dambeeyey ay dhinteen tobannaan ruux oo shacab ah ku dhowaad saddex ruux oo lagu dilay koonfurta dalka lubnaan iyo maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j oo waddanka yar ee kuyaana la yidhaahdo u xukuntay dhul ay kula muransaneed waddanka venezuela qodobadaas wixii kale nugu soo korra xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogala ku dhegaysta doontaan cabdulahi maxamed cali ee soo saare halkan idinkala socodsiinaya shariif cabdulla maxamed ee farsameynaya markaliya ogaal anintaasi ku dhaaf naystaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caweys dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh caano nabadaa leh maxaa markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa soddon iyo labo sano kadib dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ku guuleysatay in laga qaado cunaqabateynta hubka kulan ay xalay iskugu yimaadeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay ugu codeeyeen in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka iyadoona shan iyo tobanka dowladood ee xubnaha ka ah golahaasi afar toban ka mid ay u codeeyeen in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta halka hal wadan oo keliya oo ah faransiiska uu ka aamusay mana jirin wadan ama dowlad kasoo horjeesatay in aanan cunaqabateynta soomaaliya laga qaadin sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ayay ahayd markii soomaaliya cunaqabateyntani la saaray dowladihii ugu dambeeyey ee dalka soo maray ayaa mid walba dadaal xoogan waxa ay ugu jirtay in soomaaliya laga qaado cunaqabateyntan hubka si ay hub usoo iibsadaan balse ugu dambeyn dowladda xasan sheekh ayaa ku guuleysatay in dadaalkaasi uu miro dhalo waxaana tallaabadan ay ku soo aadeysaa iyadoo dalku uu ka soconayo dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab waxaana jirtay in dowladda xasan sheekh maxamuud dhowr jeer hore ay sheegtay in haddii laga qaado cunaqabateynta soomaaliya ay keeni karto in ay xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab guud ahaanna wadanka ay ka saaraan madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa arrintani ka hadlay iyagoona bogaadiyey waxaana ay sheegeen inay tahay guul weyn oo soomaaliya soo hoyatay haddii aan ku hormarno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadlay waxa uu sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin in soomaaliya laga qaaday cunuqabateyntii hubka ee saarneyd madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay inay ahayd cunuqabateyntii ugu badneed oo ay golaha ammaanka qaramada midoobey ay saaraan dowlad ka mid ah dowladaha caalamka waxaana uu yidhi soddon iyo sano kadib soomaaliya waxay ku guuleystay waqti xaadirkan in ay cunaqabateyntaas hubka laga qaado taasina waxa uu sheegay inay u saamixi karto ama u suurtagelinayso in ay hub soo iibsadaan kaasoo ay kula dagaalamaan al-shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in dowladiisu ahmiyad gaar ay siinayso in ay xakameyso hubka dalka imaanayo maadaama cunaqabateynta laga qaaday bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah Eh, maanta waa maalin weyn oo kale oo taariikhi ah oo aan dadka soomaaliyeed la rabay inaan la wadaago walaalayaal sidaad ogtihiin kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii markii dagaalada sokeeye dalka ay ka curteen ay ka baaheen oo dagaalada sokeeye ay jireen burburkii dowladnimada kadib golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhexaysa soomaaliya waxay kusoo rogeen cunaqabateyn hub soomaaliya inaan hub la geyn karin si loo badbaadiyo dadka soomaaliyeed noloshooda oo hub waaweyn oo laisku sii halligaa aanan loo helin nasiib daro cunaqabateyntaasi sagaashan iyo labadii bilaabatay way soo socotay muddo dheeray soo socotay way isbabadashay waxyaaba badan oo kalea kusoo kordhay laakiin kow iyo soddon sano aa laga joogaa maalintii cunaqabateynta nala saaray kow iyo soddonkaa sano cunaqabateynta wayna saarnay meelo badanna dabcan faa ka lahayd meelo badanna culaysi ayay ka lahayd maanta waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheego cunaqabateyntaas horta soomaalila saare waxay ahayd cunaqabateyntii ugu dheereed ee taariikhda un-ka weligeed dowlad la saaro ama dal la saaro ay ahayd taariikhda un intay jirtay oo dhan kow iyo soddon sano waxaan hadda sii garowaynaa soddon sanadkii soddon iyo labaad dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo sanadkii soddon iyo labaad cunaqabateyn hub inaanayna saarnayn maanta waxaan rabaa dadka somaaliya sheego dalka soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunuqabatayntii hubka dalkaynu maanta wuxuu xor u yahay intay awoodeynu la eg tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno caalamka aan ka soo iibsano waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xanibnayn hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday nidaamkii hubka loo maamulayay ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay maalin walba wixii naga dhimanna waana lagu soo kabayay laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda soomaaliya waa mas-uul way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda dowladda soomaaliya way maareyn kartaa shuruuc iyo nidaam iyo maxaanku raha siyaasaad ayaa hubkaan u dejin aan leenahay dowladdu way ku adadkaan doontaa xakamaynta iyo ilaalinta hubka iyo qulqulka hubka uu dalka kusoo qulqulaya intaba dalkeennu waxaan rabaa dadka soomaaliya inaan dhaho hambalyo dowladdeenu maanta waxay soo gaartay meel naloo qiray dalka soomaaliya inuu leeyahay dowlad responsible ah dowlad mas-uul ah oo qaadi karta mas-uuliyadaha caalamiga ah ee ammaanka caalamka khuseeya iyo mas-uuliyadaha nationalka ah qaran ee dadkeeda quseeya amnigooda intaba dowlad xambaari karta inay tahay dowlad leh nidaam iyo shuruuc iyo qawaaniin iyo siyaasaad u degan oo adduunyada ay kula macaamisho leh dadka soomaaliyed waxaan leeyahay hambalyo waad soo adkaysateen waanad soo dulqaadateen waana soo dadaasheen kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si aad maqlayseen ka hadlayay arrinta la xiriirta in soomaaliya soddon iyo labo sano kadib laga qaaday cunaqabatayntii hubka ee saarneed sidoo kale waraaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa isagana waxa uu fariin u diray shacabka soomaaliyeed taasoo sheegay inuu ugu hambalyeynayo guusha ay soomaaliya usoo hoyatay kadib go-aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay cunuqabateynta uga qaadeen soomaaliya waxaana uu sheegay in arrintaasi ay uga faa-iideysan doonaan dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa sharafi ah inaan naftayda iyo shacabka soomaaliyeedba ugu hambalyeeyo cunaqabateynta hubka ee laynaga qaaday caawa cunaqabataynta hubka ee caawa security councilka inaga qaaday waxay ina saarayd muddo aada u dheer laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waa cunaqabatayntii ugu dheerarka badnayd ee abid security councilka uu dal saaro waa go-aan taariikhiya oo aan muddo dheer ka dhor sugaynay dadaal badanna u galnay ilaahayna ugu dambaystii caawa inoo xaqiijiyay cunaqabataynta hubka oo la qaado soomaaliya maxay ka faa'iideysaa waxaan ka faa'iideynaa waxaan fursad u helaynaa inaan si casriga ah u qalabayno ciidankeenna ayada oo aynaan caqabad kala kulmaynin ayada oo aan laynoo kala xulaynin hubka ee nooca aan hubka doonno aan ku qalabaynayno ciidankeenna waxaan awood u yeelanaynaa inaan dalka ka xorayno khawaarijta si fudud maadaama aan markii hore isku awoodunahayn dhinaca qalabka marka laga fiiriyo iyo hubka waxaan insha allah ciidankeenna ku qalaban doonaa hub casri ah oo awood u yeesha in durbadiiba laga nadiifiyo dalka khawaarijta waxaan sii wadaynaa oo noo fududaan doonta horumarinta iyo dhisidda xoog xoogga dalka soomaaliyeed oo ku filaada inuu xuduudda dalka iyo amnigiisaba gacanta ku dhigo waxaan si dhaba ah u helaynaa gobonimadeenii iyo madax bannaanideenii iyo sharafteennii iyo karaamadeenii taas oo ku xidhan inaan helno ciidan soomaaliyeed oo qalabaysan oo amniga dalka gacanta ku dhiga isla markaana aynaan u baahnayn in cid kale ay amnigeenna gacanta inoogu haysto ee inoogu hayso oo aynu gaadhno isku filaansho dhinaca amniga ah taas ayaa aasaas u ah gobonnimada iyo madax bannaanida qaran leeyahay waana midda inoo xaqiiqoobaysa ilaahay idankiisa cunaqabataynta in la qaado iskamay imaan balse waxay ku timid dadaal dheer oo ay dadka iyo dowladda soomaaliyeed ay galeen dowladda waxaa la hordhigay shuruudo badan oo aada u adadag taas oo ilaahay mahaddiis aan awood u yeelannay inaan buuxino dhammaan shuruudihii caalamku naga rabay taasoo keentay in nala aamino isla markaana lagu qanco in dowladda soomaaliyeed maanta laga qaado cunaqabataynta hubka waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo security councilka iyo dhammaan xubnaha ka tirsan security councilka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u sheego oon la wadaago sanadkan dhammaaday ee laba kun labaatan iyo saddex wuxuu la dhammaan doonaa guulo waaweyn oo dadka soomaaliyeed u xaqiiqoobay gaar ahaan bishan aan inaga dhammaatay ee koob iyo tobnaad iyo bishan ugu dambaysa sanadka waxaa maalin dhoweyd ilaahay inoo xaqiijiyey inaan ku biirno suuqa weyn ee east africa oo dadkeennu iyo dalkeennuba ay ka faa'iidayaan dadaal dheer oon u gallay kadib waxaan maalin dhow aan iyadana u dabaaldegi doonaa dayn cafiskii oo ah in shan bilyan oo doolar oo dayn ah oo culays ah oo dalkan saarnaa laynaga cafin doono aynu u dabaaldegi doono caalamkana aan u furmi doono dhaqaale ahaan dalkeennuna uu awood u yeelan doono fursad u heli doono in investment lagu sameeyo oo la maalgashado caawana waxaynu u dabaaldegaynaa cunaqabataynta hubka oo la qaaday maalmahan dhan waxaan u sheegaynay shacabka soomaaliyeed in cunaqabataynta la qaadayo waxaan u sheegaynay in deynta laynaga cafin doono horey waxaan ugu sheegnay inaan east africa ku biiri doono waa saddex hadaf oo waaweyn oo inoo xaqiiqoobay oo dalkan tusinaysa inuu soo laabtay oo karaamadiisii iyo sharaftiisii uu la soo laabtay kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo ka hadlayay ee eh, soomaaliya oo ku guuleysatay in laga qaado cunaqabateynta hubka kadib soddon iyo labo sano ay saarneed haddaba dowladda soomaaliya iyo guud ahaan dalka maxay uga dhigan tahay in laga qaado cunaqabateyntaasi soomaaliya saarneyd muddada ka badan soddonka sano faa-iido iyo khasaaro waxa uu ugu jiro intaba waxaa falanqeynaya cabdiraxmaan cabdulle idris oo u waramay waryaheena farxaan faa-iidooyinka ku jira waxaa weye in ciidamadii eh, dowladda soomaaliya ee eh, muddo badan u garbaduubnaa hubla-aanta in ay helayaan asaagooda intay helaan marka oo ay la tartami doonaan ciidamada gobolka kana maarmi doonaan ciidamada kale oo ajaanibta oo wadanka ku jirta oo joogta waddanka oo dhowr iyo tobanka sano wax badan oo hadda oo muxuu ahaay dalka iyo dadka dan ugu jirtana aan laga faa-iidin laakiin dhaqaale uun ka sameynaya halkan faa-iidada horta ugu badan oo ku jirta taas waaya waxaa kaloo jirto wadanka siyaadadiisa ama muxuu ahaay xornimadiisa na iyadana waa faa ku jirta waayo maxaa yeele wadan xor ah oo maaragtay waxaanu qabtayn ay saarnayn oo wadamada deriska aan ah lamid buu noqonayaa marka qodobada ku jirta waa qodobadaas faa'iidada ugu jirta markaan eegno waxaa kaloo jirta oo maaragtay faa faa'iide ah yacni marka cunaqabataynta u saarnaa guddiyo qaramada midoobe ay leedahay oo maalin walba ka samayn jiray wadankan oo oon walax aan jirin samayn jiray oo cunqabateynta kusii kordhin jiray iyagana way oo shaqo tag ahaa iyagana meeshay ka baxayaan marka waxaan isleeyahay qodobadaas ah, ah, ka mid ah haddii cunuqabateyntaasi ee soomaaliya saarneed laga qaado oo ciidamada dowladda hubkii ku filna ay heleen maxaa laga filin karaa dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada al-shabaab runtii dagaalka oo al-shabaab oo keliya ma aha wadankan xuduudaha uu leeyahay waa furan tahay badi ayaa furan barigayaa furan hawadaa furan intaba waa furany marka haddii uu ay u fiican ay helaan intaasi ayay saybarinayaan ama ay gacanta ku dhigayaan marka ay noqonayaan ciidamo dalkooda xaafida ayay noqonayaan ama oo bareeyo oo xuduudaheeda taga yaani waxaan leeyahay faa-iido badan bay u tahay ciidanka soomaaliya xalay marka cunuqabateynta qaramada midoobe ay ku dhawaaqday dad badan oo soomaaliyeed ayaa soo qoray in cunuqabateynta laga qaaday soomaaliya ay u horseedi karto dhibaatooyin fara badan maadaama dowladda hadda awood badan aysan lahayn beelihii soomaaliyeedna qaarkood aysan heshiis ahayn marka laga cabsi qabo in beelaha ay soo iibsadaan hub maxaa uu qorsheysan dowladda ama aada laha u jeedin lahayd in ay xakamayso hubka runtii saamn eh, saameyn oo toban iyo mid toban labadaba way leedahay muxuu ahaa naqotiinta la qaaday eh, way dhici kartaa eh, waxyaabahaas hadda ay sheegaysa waana mida oo dowladda soomaaliya shuruudaha looga dhigay muddo dheer oo lalahaa hubka muxuu ahaay in ay xakameeyaan waa mid looga baahan yahay hadda waxaan isleeyahay marka dawladda talaabooyin badan bay qaadqaadaysay muddo dheer cunaqabateyntan mid soo boode ma ahayn oo muddo dheer madaxda iskee kala dambeysay ayaa aada uga shaqaynaysay haba ugu maartay badnaadaana madaxweynihii oo madaxweynahan ka horreeyey iyo madaxweynahan hadda joogo labada labadaasba ha ugu badnaadaana laakiin madax badan baa martay isqeynaysa in xuquuqdinta laga qaado marka ani waaan le waxaan isleeyahay waa wax looga baahan yahay in ay dawladda soomaaliya xakamayso hubka oo gacanta hubka haddi kadib imaan doona aysan gacanta u gelin muxuu ahaay dadka laga ilaalinayay oo sababtooda xuquuqdinta loo saaray oo oo shacabka u kamid yahay iyo dadka kale oo iyaga ay la dagaalamayaan Oh, in uu aysan gacanta u gelin aysan ka faa sida ay dawladda soomaaliya uga faa marka waxaan haddii laakiin la xakameyn waayo waxaad ogaataa ku darso haddii la xakameyn waayo cunaqabataynta un dib usoo noqonayso ku xisaabtan taasna way jirtaa oo haddii uu cunaqabatayntii la qaaday dawladda ay ka faa-iidi wayso qobkiina xakameyn wayso oo dhibaatooyinkii hubka maaragtay eh, looga ilaalinayo wadankan eh, ay soo noqoto waxaa imaanayso xunaqabtaynta in dib loogu celiya imaanaysaa marka waxaan isleeyahay dawladda soomaaliya waa waa wax laga rabo shaqo badan baa u taalo marka si ay hubkaas u xakamayso hubka iyo oo maaragtay noocyadiisa kala duwan iyo xisaastiisa waayso intaba madaxweynaha xalay marka uu khudbad jeediyey waxa uu sheegay in miisaan weyn ay leedahay in soomaaliya cunuqabateen laga qaado culays weyn la saaray kuna dadaali doonaan in ay xakameeyaan hubkaasi marka madaxweynihii ayaa leh in cunuqabateynta nagala qaado miisaan weyn ay leedahay marka soo lama dhihi kara dowladda waxaa loogu baahan yahay sidii hubkaasi ay u xakameyn lahayd cunuqabateynta la qaaday way culus tahay maaha wax fudud shacabka soomaaliyeed macnaha hub ay qaataan yani wax culus ma qaadanayaan hubka haddaba way haystaan laakiin hubka waxaa laga ilaalinayaa dunidan waxaa kusoo korday ma og tahay dad maaragtay dunida dhan col ah marka sida dadkan lagu sheega ardagixisada noocyadooda kala duwan burcabadeed waxaasaa laga ilaaliyaa hubka laga ilaaliyaa marka haddii dadkaasi hubka ay qaataan oo maarata hubkii dawladda loo fasaxay ay qaataan dhibaato ay abuurayaan oo maarata aada u xun oo wadamada dariska iyo wadamada dunida saameeya marka haddii taa dhacdo ay dawladda xakamin wayso hubka waa la soo celinayaa cunaqabteynta lafteeda la soo celinaya marka marka waxaan waxaa dhalanaysa maaha saameyn kala dhalinaysa marka waxaan isleeyahay dawladda soomaaliya waxaa laga rabaa inay hubkii ay xakamayso gacanta ay ku hayso isan dekadaha soomaaliya iyo meelaha macmalka ah ee hubka uu kasoo dego ay gacanta ku dhigto oo aysan hubka imaan hub kasoo degin hub oo dowlada soomaaliya usoo dega aysan hadda mar waxaa soo dega hub oo maamul goboleedada usoo dega jirto marka waxaasoo dhan inaysan dhicin meel ay dawladda og tahay meel ana insa kasoo degin baa la rabaa marka haddii kale dhibaata abuurmayso waxayna noqonaysaa in dib loo soo celiyo cunaqabateynka arrintan siday u arkaan wadamada dariska maadaama soomaaliya muddo sanado ah ay burbursaneed cunaqabateyna ay saarneed haddana cunaqabateyntii laga qaado marka xifaaftan ayaa ka dhexeeya wadamada dariska soomaaliya siday u saameyneysaa wadamada dariska ah eh, muxuu ahaa awalba maysan rabin dowlada soomaaliya ka dhalato awoodla maysan rabin eh, maysan qarsanaynin oo way sheegayeen haddana qaar a ah wadamada dariska ah waxay eh, ciidamadooda ku jira wadanka halkaasaynan dhaqaalo ka sameeyaan haddii marka waxay dareensan yihiin haddii dowlada soomaaliya ciidamadeeda hub helaan hubka iyaga ay wataan oo kale ay helaan ma loo baahanayo iyoka marka sidaa darteed aysan ku jecleen jeclaanaynin cunaqabataynta hubka laga qaada dhinaca kale dowladda soomaaliya ciidan awoodlay samaysanaysaa markay samaysato marka waa taasina wadankan awood ayaa imaanayso awooddaasna dawladaha dariska ah horeyba uma aysan ogoleyn haddana ma ogola marka waa kuma qanacsano laakiin maxay ka qaadi karaan waa waxay qaadan karaan waxay diidi karaan ok waa laga qaaday codeynta dawladda soomaaliya waa laga qaaday hadday codeyn lahaayeen oo hadda golaha ammaanka ay fadhin lahaayeenna way diidi lahaayeen laakiin maysan dhicin marka ani waxaan isleeyahay wadamada diriska ah darcigooda waa ka mana qarsan jirin sida aada hore ula socotay oo ma jeclan wadankan in dawladda awoodda ay ka dhalato kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdulle idiris oo falanqeynayay faa-iidooyinka iyo khasaaraha ugu jira in soomaaliya soddon iyo labo sano kadib laga qaado cunuqabateynta hubka iyadoona dowladda soomaaliya ay sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay tallaabadan ay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay qaadeen waxaana jirta in ay arintan ay kusoo aadeyso xilli uu wadanka uu ka socdo dagaal looga soo horjeedo dagaalamayaasha al-shabaab lana doonayo in guud ahaan wadanka looga saaro iyadoona hadii soomaaliya cunuqabateyntii hubka laga qaaday taasi ay u suurtagelineyso in dowladda soomaaliya ay soo iibsato hub casri ah oo ay kula dagaalanto eh, al-shabaab haddaba qodobkan la xiriira eh, soomaaliya guusha ay gaartay ee ah in soddon iyo laba sano kadib cunaqabateyntii hubka laga qaado qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa iyadoona dhageystayaashii aragtidu ay kasoo dhiiban doonaan siday u arkaan weli ogaal ay oo idaacadda kulmihi magaalada muqdisho idin kaga imaanayo markana khaze haddii aan eegno ciidamada yuhuudda ayaa dib waxay u soo celiyeen duqeymihii ay ka wadeen magaalada khaza iyadoona joogsatay muddadii heshiiskii xabajoojinta ahaa heshiiska xabajoojinta oo lagu kala siixday wadankaasi qatar gaar ahaana magaalada caasimada ee dooxa ayaa markii hore waxa uu dhigayay afar maalin iyadoona laba maalin oo dheeraad ah gadaal looga daray balse waxaa lagu guuldareystay in xabajoojinta intaasi laga sii badiyo iyadoona weli ay harsan yihiin maxaabiis badan oo ay dhinacyadu ay iska hayaan isra-el waxa ay dib u bilowday duqeymihii ay ka waday magaalada khaza iyadoona saacadihii ugu dambeeyey tobanaan ruux horeyda lasoo wariyey in ay dhinteen waxaana jirta in duqeymaha ugu culus ay ka dhaceen dhanka magaalada khan yunis la yiraahdo halkaas oo ah goob ay u barakaceen dadka falastiiniyiinta ah ee guryahooda laga dudumiyey waxaana jirta in sidoo kale israel ay weli ay sii wado beegsiga goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah iyagoona ku andacoonaya in ay fariismo u yihiin kooxaha ay ugu yeeraan argagixisada oo ay la jeedaan kooxda iska caabinta ee xamaas waxaa socdo wadahadalo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo heshiiskii xabajoojinta sida ay sheegayso dowladda qatar qatar waxay sheegtay in ay weli wado dadaalo ay ku dooneyso in dhinacyadu ay gaaraan heshiis xabajoojin ah si ah, laisku dhaafsado maxaabiista hartay sidoo kalena gargaar bini-aadinimo loo gaarsiiyo dadka ay dhibaatada xoogani ay ku haysato qeybaha kala duwan ee dhulka falastiiniyiinta gaar ahaana magaalada khaza qaramada midoobay dhankeeda waxa ay sheegaysaa ama ay ku baaqaysaa in dib loo soo celiyo heshiiska xabajoojinta waxaana ay sheegtay in falastiiniyiin badan ay wajahayaan waqti xaadirkan xaalado ay ka mid yihiin cuduro burbur iyo dhimasho waxaana ay sheegeen in haddii aanan heshiiska xabajoojinta dib loo soo celin ay keeni karto taasi in ay kororto musiibada bini-aadanimo ee ka jirta magaalada khaza isra-el ciidamadeedu waxa ay sheegayaan inay bartilmaamsadeen in ka badan ilaa afar boqol oo bartilmaameed xalayto waxa ay sheegeen in inta badan meelahaasi ay bartilmaameedsadeen ay ahaayeen koonfurta magaalada khan yunis la yiraahdo halkaas oo ay sheegeen in ay tobanaan kun oo ruux ay u barakaceen bishii aynu kasoo gudubnay waxa ay ciidamada israel ay sheegayaan in goobaha ay duqeeyeen ay yihiin goobo ay ku sugnaayeen ama fariisimo ay ku leeyihiin kooxda xamaas waxaana jirta in arintani ay sii kordhayso cabsida laga qabo in isra ay sii wado beegsiga goobaha dadka shacabka ay degan yihiin isra-el waxaay sheegtay in dadka ku sugan khan yunis ay tahay inay halkaas ay ka baxaan waxaana ay sidoo kale ay u sheegeen dadka shacabka ee goobtaasi ku sugan in ay doonayaan in howlgal ballaaran ay halkaasi ay ka sameeyaan dadka shacabka ah ayy ku amreen inay aadaan dhanka koonfurta ee eh, rafax halkaas oo ah meel u dhow xadka wadanka ee eh, masar uu la wadaago falastiiniyiinta ama dhulka falastiiniyiinta waxaa jirta in halkaasi ay sidoo kale israail el goorsii horeysaba ay qorsheynaysay in dadka shacabka ah ee ku sugan magaalada khaza ay dhaafaan xadka wadanka masar si ay khazo oo idil ay ah u baneeyaan balse arrintaasi waxaa ka cagijiiday dowladda masar gaar ahaana madaxweynahoda cabdifitaax siisi oo lagu cadaadinayay in dadka uu xuduuda u furo si ay gebi ahaanba magaalada khaza ay uga baxaan xadka ay wadaagaan falastiiniyiinta iyo sidoo kale masaarida ayaana waxa uu yahay mid si weyn loo ilaaliyo oo ay dowladda masar xitaa xitaa aada u xakameyso in gargaarka bani-aadinimo uu halkaas uu kasoo gudbo iyadoona la filayo in maanta ay soo gaaraan gawaarisida gargaar bani-aadinimo gudaha falastiiniyiinta waxaa jirta in eh, warbaahintu ay sheegayso waa warbaahinta aljaziire in ay ka soo xiganayso mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobe in ay filayaan in maanta gawaarisida gargaar bini aadanimo ay xadka ay soo dhaafaan waxaa gawaaridu ay sidaan cunno daawo iyo sidoo kale shidaal iyadoona gawaaridaasi qorshuu ahaa in jimcadii aynu kasoo gudubnay ay soo gudbaan balse israel ayaa celisay lamana oga haatan siday u ogolaan doonto in ay gudaha usoo galaan dhulka falastiiniyiinta ah si ay halkaasi u gaarsiiyaan gargaarka bani-aadinimo waxaa sidoo kale jirta in dhanka wadanka lubnaan lasoo werinayo in ay dad ay ku dhinteen kadib markii diyaaradaha israel ay duqeeyeen koonfurta wadanka lubnaan waxaa lasoo warinayaa in ugu yaraantii ay saddex ruux ay ku dhinteen sida ay warinayso warbaahinta qaran ee wadankaasi lubnaan arintan waxay ka dambeysay kadib markii ay joogsatay heshiiskii xabajoojinta ee israa-el iyo xamaas u dhexeeyey israa ay dib u bilowday duqeymihii ay ka waday dhulka falastiiniyiinta ah ururka ay taageerto dowladda iiraan ee xisbullah la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay in mid ka mid a ah askartooda uu ku dhintay duqeyntaasi waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay fulin doonaan weeraro dhowr ah oo dhanka israel ay ku qaadi doonaan xamaas hore waxaay u bartilmaameysatay goobo badan oo ciidamada milatariga israel ay ku sugnaayeen iyadoo taageereysa xamaas ama ururka xamaas oo ah urur u dagaalamo eh, in uu ka guuleysto gumeysiga yuhuudda waxaa sidoo kale jirta in israa'iil dhankeeda ay sheegtay in gantaalo looga soo tuuray dhanka lubnaan arrintaasina ay ka jawaabeysay sidoo kale qalabka ka hortaga ee gantaalada ay sheegeen in ay ku in ay soo ruridaan ilaa iyo laba gantaal oo dhanka ururka xisbullah uga timid warbaahinta qaran ee wadanka lubnaan sidoo kale waxa ay sheegtay in laba ruux oo shacab ah ay dileen diyaaradaha duqeynta ee waa diyaaradaha isra ee duqeymaha ka geystay gudaha wadanka lubnaan gaar ahaana koonfurta dalkaasi ruuxa saddexaadna waxaa la sheegay inuu ahaa dagaalyahan ka tirsan kooxda xamaas kooxda xisbullah sida ay ururkuba ay qarteen labada ruux ee shacabka waxaa la sheegay in mid ka mid ah ay ahayd haweeney da-deeda lagu sheegay soddon sano halka kan kalena uu ahaa wiil dhalinyaro ah kuwaas oo ku dhintay eh, deegaanka la yiraahdo huula oo ka tirsan koonfurta wadankaasi lubnaan waxaana arintan ay sii xoojinaysaa in ururka xisbullah ay si toos u galaan dagaalka looga soo horjeedo israa'iiliyiinta oo ay bilowday amaba ay xoojisay kooxda xamaas wixii ka dambeeyey horaantii bishii oktoobar markaas oo gudaha israa'iil ay weerareen sidoo kalena ay ka dileen boqolaal ka mid ah ciidamada israa'iil dad tiro badanna ay kasoo qafaasheen iyadoona dowladda qatar ay sheegayso inaysan weli ka rajo dhigin dagaalka dadaalada ay ugu jirto inay dib u soo celiso heshiiskii xabajoojinta barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idin imaanayo ayaa dhegeysanaysaan markan dhanka xubnaha haddii aan aadino waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa idila socodsiinaya salma xasan cabdillahi iyo weliba anigoo cabdirashiid ibraahim cali waayahay salma waxaynu ku bilaabaynaa hadalleynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay haddiinu ku bilaabnona waxaa baraha bulshada qabsaday guud ahaanba in cunaqabateynta hubka laga qaado ee soomaaliya go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ugu dambeyntii waxaa kasoo baxay hadal farxada ah kaasi oo ummadda soomaaliyeed ku farxan oo loogu codeeyey in cunuqabateynta hubka laga qaado soomaaliya waxaana muhiimad weyn u leedahay barnaamijyada dowladda federaalk soomaaliya ee sugidda ammaanka xasilinta xoojinta dowladnimada sidoo kaleetana waxyaaba faa-iidooyin badan ayaa jira haddaba faaiidooyinka iidooyinka hubka in laga qaado soomaaliya waxaa kamid ah la dagaalanka al-shabaab iyo weliba sugidda ammaanka soomaaliya soomaaliya waxa ay la daala dhacaysa eh, caqabado badan oo dhanka ammaanka oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha al-shabaab sidoo kaleetana eh, dowladda soomaaliya waxay u baahan tahay inay hesho si ay si hufan ula dagaalamaan eh, khataraha ammaanka iyo weliba xuduudaha soomaaliya sidoo kaleeto waxyaabaha muhiimka ah waxaa mid ah difaaca qaranka qaadista cunuqabateynta hubka waxay dowladda soomaaliya u sahlaysaa inay dhisto oo casriyeyso ciidamadeeda qalabka sida taasi oo sar u qaadaysa awoodda ay u leedahay inay difaacato madax banaanida iyo waliba midnimada dhuleed ee dalkeena sidoo kaleeto waxaa ka mid ah dadaalka ee nabad ilaalinta iyo weliba xasilinta soomaaliya waxa ay diiradda saareysaa horumarin hormuudna ka ahaan doonta dadaallo badan oo nabad ilaalin iyo waliba xasilineed iyadoona sidoo kaleetana waxyaabaha muhiimka waxaa kamid ah dhaqangelinta sharciga iyo waliba xakameynta xuduudaha dowladda soomaaliya waxay u baahan tahay qaabkii ay ku qalabeyn lahayd hay-adeeda ee eh, sharci fulinta iyo weliba eh, si ay xuduudaheeda ugu ilaaliso ka ganacsiga hubka sharci darada ah taasi ayaa ugu muhiimsan in eh, dabcan soomaaliya laga qaado hubka ama cunuqabateynta hubka haddaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa fariin u diray kuna saabsan ee ummadda soomaaliyeed isagoo dabcan aad iyo aad ugu faraxsan madaxweynaha ayaa ka hadlay dadaalka ay ku bixisay dowladda in laga qaado cunaqabateynta hubka iyo weliba faa-iidada badan ay u leedahay sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta shacabka soomaaliyeed ee u hambaliyey guusha taariikhiga ah ee golaha ammaanka qaramada midoobe ay u qaaday soomaaliya cunaqabateynta hubka ay saarneed dalkeena labadii ilaa hadda ballanqabateyn ayaa saarneed marka ugu dambeyntiina waa laga saarta sidoo kaleetana gudoomiyaha gobolka banaadir ah hanaaduqa magaalada muqdisho ee yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa kamid ah mas-uuliyiinta u daray fariinta hambalyada ah ee la xiriirta qaadista cunaqabateynta hubka ee salmay waa hagaag hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markaan dhankay qormooyinka haddii aan ku bilaabana cabdirashiido qormada dhankayga wuxuu ku bilaabanaysaa sidatan safar kastoo dheer waxa uu ka bilowdaa hal tallaabo aad horay u qaado isku aadi dhanka iftiinka si hooskaagu uu kaaga dambeeyo jacaylku ma ahan wax aad adigu raadiso balse isaga ayaa kusoo raadsada daqiiqad kastoo cusub waa fursad si aad noloshaada wax ugu bedesho haween kasta kastaoo mugdiahi waxaa ka dambeeya maalin iftiin badan nolol aan jacayl lahayn waa sida geed aan caleemo lahayn caqabaduhu maahan calaamado lagu istaago ee waa hordhac wax kastaoo dhalaalaya ha raacin sababtoo ah dabkuba dabkubuugu dhalaalaa ayaa qormadan lagu soo gabagabeeyey ugu dambeyntiina qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sitan waxaa laleeyahay weligaa ha u dibdhigin howlahaaga sidoo kaletana iska ilaali kibirka iyo weliba dulmiga badan sidoo kalete waxaa laleeyahay ku dadaal sadaqada iyo weliba eh, hadalka wanaagsan caawi oo garab istaag qof kasta oo u baahan garabkaaga markasta oo aad awoodo shaqo kasta oo aad qabadanaysan u qabo si aan haagadasho lahayn iska ilow wixii hore kaaga qaldamay oo iminka ka bilow nolol cusub dulqaad u yeelo caqabadaha nolosha ee kusoo wajahi kara ayaa lagu soo gebagabay waxaanu kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaana dhegeystayaal xubidda bandhiga warbaahinta bulshada intaan ayaan kusoo gabagabeynanaa noole kulanti dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhageysanaysaan qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan maraynaa ee eh, goordhow waxaan eegi doonaa oo dhegeystayaasha fursad u siin doonaa in ay kasoo aragti dhiibtaan arrinta la xiriirta golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo soddon iyo labo sano kadib soomaaliya ka qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarneyd sidai dhageystayaasha u arkaan ayaan aragtidooda wax ka siin doonaa ama barnaamijka qeybaha dambe fursad u siin doonaa balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalmaanay war ma haysiine maalmahan aroosyadii soomaalida abdaydu ay noqdeen oo waa la casriyeeyey haddaad ogaa jirteen keliya aroosya laga daara heesihii jacaylkii iyo aroosyada hadda waxaad arkaysaan aroosyo heese wadani ah kuwa dagaal ah iyo kuwa ajaarib ah ka shidan yihiin markii ugu dambaysayna waxaan arkay aroos rag iyo dumar wixii joogay ay ku jaasayaan hees carabi falastiini ah oo waddani ah waxayna lahaayeen calaa axadi calaa diini calaa ardi taqaaqiini ahli ana afdiihum ana dami falastiini haddahe waa lala jaasay nakacay liiga nakacay yahuud falastiinka joog yahuud falastiinka joog yallahayna war maxaad ula yaabaysaan arooskaas anigu waxaan arkayey mid ay ka shidan tahay hadduu gurigiinnu bahay hadduu gabalkiinnu dhacay haddaa ciribtiin la goyn war nin macawisleyo aroosaya ayaamihii dagaalku socdaba arooskiisa waxaa laga shiday erya erya erya erya war sootii loo odhan jiray ladnaanku waara labadii isjeceele liibantee ahaada goormaa sida tan loo rogay urbow anigu hadda waxaan maqlahayey ah. aroosay ka daaran tahay ah. nacabku derbiyada ha jiiro aryaadhaha arooskii la dhihi jira miyousan ahayn ah. arooskeenna mulawiille goormaa sidaan wax loo gediya war hawsha hadda waxay maraysaa calaa axdi calaa diini calaa ardi war ra-iisul wasaare xamse ma heysine wuxuu yidhi xamaas waa u raxaqu dirira war ra-isulwasaare waa kismaayo meeshuu ka hadlaya wuxuu yidhi wejiga labaad ee dagaalka shabaab mar dhow ayuu bilaabanaya dhiruun koonfur galbeed alah kugaleeliya allow galbeedka hiiraan ma xariga looga jara inaad ra-iisul wasaaru dhanka somalilan muxuu ka yidhi buwa dagaalka buala ma wejiga afraad buu noqonaya masaki saddexaad warwarka waa iga dhex gasheen ra-isul wasaaru wuxuu yidhi dalka in la xoreeyo waa waajibna saaran dowladdana ka go'an awood ahaan iyo qorshe ahaanna waa u diyaarsanna dad badan baa isweydiin weydiinayay uu yidhi ra'iisul wasaaruhu ah. dagaalka waxaa kiyaye ah. waa fatahaadaha iyo daadadkii dalka ka dhacay haddana gurmadka shacabka loo fidinayo iyo dagaalka waa isku dhex wadaynaa buu yidhi galantoona bi'ii baadaan ka gaadana beeka emaa ka gaadana erey ra'iisul wasaare xamsan waxaa kalou yidhi eh. mar dhow dalka waxaa soo gaari doona eh. gurmad loogu talagalay eh. dadka ay saameeyeen fatahaadaha markuuna soo gaarana dalka oo dhan waa ku filan yahay somalilanna mala gaarsiinayaati idinka fadhaawti igu sawirta halka ilaaliyoymayn ari waay ra'iisul wasaaraha warkalamaana war mahaysaane kadib magaalada muqdisho waxaa soo gaaray marka ruushka laga soo diray oo sida shixnad dhan shan iyo labaatan kunoo tan oo qamadi gargaara ah wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiiq baa la wareegey maraakiib kalena waa soo socdaan baa layidhi war kalemaanay war ma haysiine suuqa weynee bakaaraha waxaa kormeer ku tegey taliyaha nabad sugidda mahasalaad oo dukaamada qaar halhal u galay ganacsatada iyo shacabkana ka waraystay ammaanka iyo siday xaaladda u arkaan meelaha qaarna waxaa ka daarnayd xamar seef waaye see waaye ragga buuqa wado yaa waaye waxa loo dhimanaya dheef waaye war waxaa kaloo ka tagtay ah. soo shida beybi shar iyo khayr aryaadhaha waxaa loo dhimahaya dheefo ayaan ku keenaya waxaa kaloo la yidhi ah. hadaal riiqiiso hon hagaag ah. sanayn baadnaahunguridon hadal riiqiiso hon hagaag sanayn baadnaahunguridon galmaale waxaa la yidhi dhulka iyo arladaba bahay dhab ugu noolaada oo dhaqankiinna toosiya haddaan dhihi lahaa maanta dhibka qaar ku naaxoon fidnada dhaafin baa jira war kalamaanay warmaysiin taliyaha booliiska gobolka banaadir macalmahdi ku taabtiin shaandhadana dugsi furday waliya war madaxda qaranka in la aflagaadeeyo waa dembi xoriyatulqowlkana ka mid maaha miyuu markala yidhi war warka waa naga khasana taliya macalmahdi wuxuu yidhi magaalada muqdisho waxaa ku soo batay dad dhakhaatiir sheegana oon wax shaqaa ku lahayn haye dictor faraxyaal badanaa yimid miyuu yidhi <laughs> irbado holaal ku daraa weenay tan dadkaba mashaalgoradaayan eray war kalemaanay war laydiinma sheegi karee maclumaad wuxuu intaa ku daray wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay koontarool iyo dabagal ku sameeyaan dadka dhakhaatiirta sheeganaya lana hubiyo shatiyadooda iyo sida loo siinayo war macalimaadi waxaa kaloo yidhi dadka xabadda wax ku dila waxaa ka khatar badan kuwa irbadaha wax ku dila warba buntland dadka caafimaad ka shaqeeya hadda waa la wada garanahayaa war walla weynay baryahan dadka xanuunsanaya kuwa caafimaadka qaba sidee baa lagu kala gartaa waaqlow ma maqal in hore hore loo yidhi eh. hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa warkalmaane waxaa la yidhi eh. nin ayaa u yimid gabar meel ceelaha joogta eh. wuxuuna weydiiyey waa maxay dhagarta dumarka sidayna u badbaadin karaan waxay bilowday inay aad u qayliso ilaa ay maqleen dadkii deganaa aagga ceelka ninkii wuu nahay kadibna wuxuu yidhi maxaad u qaylinaysaa waxay ku jawaabtay waxaan u qayliyey ay dadka u maqlaan kadibna aan u sheego inaad dhibaato ii geysanaysay oo oo ay kuu dilaan intuu isku naxayo wuxuu yidhi halkan uma imaan inaan ku wax yeeleeyo naftaydana la dulmiyo ee waxaan rabay keliya inaan ogaado dumarka siday dulmi u geysan karaan waxna u badbaadin karaan ujeedkayguna waxa uu ahaa inaan kula hadlo ee ma ahayn ujeeddo xun waxaadna tahay gabar qurux badan kadibna intay kacday oo ay baldi biyaha soo qaadatay ayay isku shubtay ninkii mar uu yaabay wuxuu weydiiyey sababtay sidaas u samaysay dadkii magaaladii joogay ayaa durba soo gaaray markaasay waxay tidhi dadkaygiiow ceelkan ayaan ku dhacay ninkan aad u jeeddaan ayaana i badbaadiyey markaasay dadkii ninkii u mahad celiyeen aadna ugu farxeen oo ay u abaalgudeen kadibna wuxuu weyddiiyey maxay tahay xigmadda ka dambaysa ficilkan waxay tidhi ogow dumarka haddii aad wanaajiso way ku noolaynayaan haddii aad xumaysana si fudud ay kuu dilayaan war waxaa kaloo la yidhi weligaa inta shiiday oo busaarad ku shiishay kugu soo shidantood shilin soo qaban weyday adigoo shax shaxdhigaaya faalkaaguma sheegay dumarkaa shinti roonoo weli naag ma shaxaadday mid yaroo shidanoo yurubtaa shisha joogta ood sheeddaa ka taqaanay ma kuu soo qabta shiishku shaacir baad saahaydoo hablahaad shidhisaayood shacahooda taqaanay ma la doonatay sheeko dumarkaad u shidnayd iyo sharaftaadu badweeyo shamsadaad matashaye shacniyaa kugu gaara sheeko maugu bilowday markii shawrku idlaaday alle ma tidhaahday eh. shir yar baan gelayaaye eh. bal ii sheeg danahaaga inta aad yara sheexday eh. adiga oo shigshigaaya oo la shoogsanaysiida iyo qaadka shilin aad ku marqaantiyo shaxaad baad ka rabtaaye naa waxuun igu sheego sheeko ma ugu dhammaysa dabadeed ma ku shuuftay ma kuu keentay shuqaaqo cirka ma isku shareertay ilee naagnin shaxaaday warxumuu shinsadaaye cay ma kuu shanjibaartay waad shaqaysan kartaaye ma iska daysid shaxaadka sheekadii ma ku koobtay shib inaad ka tidhaahdey sharaftaadu ahayde dibma ugu shallayday shaxaadkaad ka baryaysa shaxdan degayba maad garan wayna kaa shishaysa wayna kaa shishaysa iyo dheegi jari war kalemaana jacaylad ku wareerteene waxaan idin weydiiyey dastuurka in la dhammaystiro oo doorasho qof iyo codar dalku aado saamilada siyaasaddu ma aqbaleen war walla weynay somalilan ururadii siyaasadda beri horaa lagu heshiiyey qurba puntland siddeed xisbi baa ka jirta haddii la rabana waa lagu darahayaa waraaqyaari xildhibaanada qaar waxay dhaheen dastuurka duuduub loo dhammaystiro eh. ayaan qodob qodob loo furfurin jumla ajitu furata may ula jeedaan sanjibiil war dhagayaro caana lagu dira arrimo siyaasadeed ma aha war qaylada jirta iyo warxumatashiilka yaa wada aryaadaha samigee cabdullana waxau yidhi ow nimaytuu hore ku tagta ku taafaaxaydantolabaad nimaytuu hore ku tagta ku taafaaxaydantolabaad war siyaasad baad ku wareerteena waxaa la yidhi singal baan ku ogaayey heblayaa ninka siiyey tolka maa sadaqeeyey masakaa lagu dhiibay samir baan ku ogaayey maxay ii sugi weydey waylasaa yiiri leyda talow maa la sanciyey oday way sanniftaayo miyaa loo sanduleeyey way ka soo mileeyada yaa baabuurka u saaray yaa sagootiyey heedhe yaa sasoorye ka qaatay yaa baasoose sabaayey sacab yaa u tumaayey yarta yaa mariseejey heblasaan ma ahayne sixir maa la cabsiiyey waarsoo lama odhan jacayl aan lagula wadin wakhtigaagayuu lumin waxaa dhegeysteen xubinta kalamaan oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay intaan barnaamijka soo xirinna waxaan dhegeystayaasha fursad u siin doonaa in ay aragtidooda ay ka dhiibtaan bal sida ay u arkaan cunaqabateynta hubka ee soomaaliya laga qaaday kadib soddon iyo labo sano ay saarneyd ee waxaana arrintaasi ay suurto gashay kadib markii xalay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay u codeeyeen in soomaaliya cunuqubitaantaasi laga qaaro haddaba dhegeyste sidee u aragtaad nagala soo xiriir taleefanada idaacadda waa sideetaniyo kontoniyo fikrado ah, hawaaga soo raacsho helo raadiyo kulmiy ra'yigiina dhiibto fikrado hawaada soo raacsho helo raadiyo kulmiye dhegeystaha ugu horreeya qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo dhegeyste calaykum salam waraxmat soo dhawow saaxib magacii halkaa joogta hay gudagal hay guul weyne u tahay sharafna waxay u tahay dowladdeena soomaaliya ciidamadeena la qalabeynayo xuduudaha oo adkeynayno marka waa horumar ay dowladda ku tilaabtaan leeyahay hmm, aada ma filaysay go-aan noocan oo kale ah inuu soo bixi doono oo soomaaliya soddon sano ka badan kadib laga qaadi doono cunaqabateynta arjo weynaan ka qabay dadaalada ay wado madaxda siday kala dambeeyaan siiba madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadaal badan ay geliyey in cunaqabateenka laga qaado arjo weynaan ka qabay hmm, aada umahadsantaa saaxiib aragtida waa kaaga mahad celinaa dhegeystaha kale qad ku jira halo haa ah, soo dhowo walaal waa iqra maxamuud jeedi waxaan joogaa haye iqri aragtidaada farsanahor soomaaliya in cunuqabateynta laga qaado kudisan kadib laakiin haddii cunuqabateynta laga qaado fikir ahaanteeda annaga inay ku baabi-inayna u malaynayan waa gartay oo haddii waxaad leedahay haddaan la xakamaynin dhib kale keenin kartaa waa gartay marka sida kale maxay ka bedeli kartaa is leedahay awooddii ciidamada dawladda oo kale in loo fasaxo inay hub iibsan karaan waxay ku bedeli kartaa ciidamada joogaan sida wadamada dariskeena oo kaleeto furmaha meelaha wadamada dariskeena oo kale hadii oo la dhigo meelaha oo micnaha wadamada naga soo galaan oo kale awood wadan waa nahay quwad wadan oo soomaaliya inay yeelatay awood ay ogaan karaan laakiin haddaa anaga wadanka lagu dhex jaayo sida haddeertaano hadda oo xubnaqabateena wadan aan saarnayn Mm. aad aadaan kugu mahad celinaa eh, dhegeystaha kale qad ku jira soo qabanaya halo dhegeyste calaykum ah, salaam waraxma wacalaykum salam waraxma adoo codkaa kor u qaadaysid magacii halkaa joogto haye aragtidaada haye xasano aragtidayda walaa maasha allah waa boqol kiiba boqol soomaaliya maanta farxad waaweyn ayaad u jooyatay waxaana uun jirto nimankii ayaga ahay un un xubkaas iyo wixigaas ayakana in iyo kuwa galadado beelaha ummadda soomaaliyeed inay dawladda ka xakamayso waxaas ayada ay mas-uuli ka naqato aada u weyn waa masantaa saaxiib baan ku mahadcelinayaa dhegeystaha kale qad ku jira halo dhegeysta ha soo dhawow saaxiib xumaaye dhegeystahaas qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha ku xiga ha soo dhawow taa waa ku maqlaa soo dhawow magaci halkaa joogta xasan halkee joogtaa haye xasanoo oh, haye guda gel haye aragtidaada waxaa u arkaa in haye dhanka bositifeka ama dhanka fiican markaa ka eegnane maxaas leedahay uu soo kordhin karaa eh, in cunqabataantaani la qaado soo kordhin karaa in wadankan macnaha eh, cadowga macnaha nagu soo dhiiri lahaa naga cabsadaan sida mm. wadamada kale iyo africa ama kale aad u yaal aada weyn aada umahadsantaha saaxiib dhegeystaha kale qad ku jira waan ka xumahay dhegeystahaas isagana qadka ayaa ka go-ay weli waxaan ku jirnaa qaybta aragtida dadweynaha dhegeystaha kale qad ku jira ayaan fursad siinaya alo dhegeysti calaykum salaam waraxmat soo dhowo waa dhowaa saaxib waa saahil yara oo jooga degmada saacid miya saahil haye saahil haye aragtidaad hay soo koob aragtidayda haddaa ka dhiibto laga qaaday waxawaay dawladda soomaaliyeed hubkumo aad weyn waxawaay noqobteenta hubka marka in in la xakameeyo hubka ah oo soomaali shabaabna waxawaay la dagaalayno soomaali kan la dagaalayno soomaali magarad waa garten marka gobolladana gobol kastana madaxweyneha loo magacaabo wadanka caqabada ugu weyn waxaa waaye gobol walba madaxweyne leeyahay marka hubkan in la xakameeyo waa loo baahan aada umahadsantaa saaxiib aragtida kaga mahad celinayaa dhegeystayaasha kale ee khadka ku jira ayaan iyagana fursadooda siin doonaa si ay bal aragtidooda uga dhiibtaan qodobka dooda halo dhegeyste dhegeystayaas isagana ayaa ka go-ay weli waxaad dambe ee barnaamijka ogaal oo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kaga imaanayo qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan maraynaa dhegeystayaasha ayaana waxaan ku weydiinaynaa aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan cunaqabateynta hubka ee soomaaliya laga qaaday kadib soddon iyo laba sano oo ay saarneyd iyadoona xalay golaha ammaanka ee qaramada midoobe kulan ay yeesheen ay arrintaasi ay ku suurto gashay waxaana eh, arrintaasi sidoo kale ka hadlay madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kuwaas oo soo dhoweeyey sheegayna in ay ku faraxsan yihiin in cunaqabateynta hubka soomaaliya laga qaaday arrintaasina ay ka caawin doonto dagaalka ay kula jiraan al-shabaab

aragtidayda waa waa arrin wanaagsan waaye maasha allah dowladeena maxay ahaatay waa ku tilaabsatay horumarkeeda balse waxaa laga rabaa inay ayada ilaaliso xaduudaha nimankan haddii haddayba maxay ahaatay hub heloyaan oo xunuqabuteena soomaali saaran la dhahoyaa haddii hadda laga sii fatahana waaba u dhammaatay oo inay dowladda ka xoog badiyaan umalayna cadow waa jiro oo dowladda hoosaasimeynayo beelihii saas oo kale hubaa gacanta uga jiro aadan waa jiro haddana inkugii gudbinaayo ani marka waxaan dhihi lahaa guul wey tahay noo soo hoyati laakiin dhinaca kale dowladda ha xakamayso oo ha ilaaliso meel walba waa gartay oo waxaa haddii aanan la xakamaynin dhibka waa sii kordhi karaa dhibka wou sii kordhaa wou sii kordhaa boqolkiiba boqol laakiin dowladda siday u dadaashay ay ugu dadaashay cunaqabataynkaas in laga qaado dhinaceeda kale ha u dadaashaan qabaanaada maasantaa saara dhegeystaha ugu dambeeya ayaan siinayaa oo oh, aan barnaamijka kusoo xiri doono halo dhegeyste halo dhegeyste hay maxamed aye aragtidaada qof dhegeystaha ugu dambeeya taa soo koobta aragtida oo tan si cunuqabateen soomaa aada ah, weyn hataa waxaa laga yaabaa inuu dhib badan ka yimaado sababto maamul goboleed kastino inta ugu soo iibsado ayaga istumaan dadka qabiil qabiil la isugu diraa macquula marka uu hawsha dhambe ee faraha ka baxda marka dadka siday umaleynayaan ma cunaqabateynta waa kaqaadista ubka wax badanaa isbedelayo oo noocyo kale naqara kartaa haddii la rabo dawlado kale haduu hubkaasdaanay lacag ku qabaan ay ii sheegsido dadka isku diri karaan ma fahan waa gartay marka dadku sida umalaynayama dadku damaashaada carabdhaba hadda baasha dibka xumaaya waxaa laga yaaba hadda puntland oo kale waa soo iibsaneen dawladday dagaal kala dhexeeya axmed madow ma raba inay kursigu laka kaco wuxuu raba inuu gato waa gartay maxamedow balse haddii ka waran oo lagu koobo dowladda oo keliya markii madaxda dowladda amar ka soo baxo oo keliya in hub dalka lagu keeni karo lana xakameeyo soo soo suuragal ma noqon karto qabadeen waa laga qaada soo lama dheenaa qof waliba waa hubka waa soo iibsana haddaba iyadoo hadda oo cunqabateyn saarantaha soddon iyo kow sano ayaa hub soo gelaya hadda marka waxaa laga qaadaa jadiir waa mm. af waraba siday ku keensa kartay ku keensayabaadka ayagaa shax badan yaqaano dulaalin badanaa jiraan oo nin la arkaba waxaa laga yaabaa inuu yidhaha marka hub iibi soomaaliya lacagtana iiga soo qaad waa aadan kuu mahad celinaa saaxiib aragtida waa kaaga mahad celinayaa dhegeystayaas ayaan ugu dambeeyey dhegtayaasha nagala qayb qaadanayay qaybta aragtida dadweynaha oan ku eegeynay sida ay dhegeystayaasha barnaamijka ogaal u arkaan in soddon iyo laba sano kadib soomaaliya laga qaado cunuqabateyntii hubka ee saarneed dhegeystayaasha kale ay u suurtoobi weysayna waan uga cudur daaranayaa kuwa idaacadda naga dhegeysanayana iyagana waan u mahad celinayaa gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaan idinku dhaafayaa mid ka mid heysaa ah uu ku looqeeya cabdalla yuusuf hanuuniye gaar ahaan heysta shimbiryahow nabadgeli dhex maraya da'inkii ku uuma orodkuugu dawgalay ana inan indilaanahay daqaradii jacayl qaba diirka masaaro dushayda wad ku qaragta dadka ha iga gudin ku dagaali maayo wax baan ku dirsanaya dadka ha iga gudin ku dagaali maayo wax baan ku dirsanaya codkii way qaloobine duca iyo qur'aan bay wadaadadii ku daaline cadu kugu danseego dumar kalena inanki qalbigiisu didiyo caashaqiina mooday cadu kugu danseego dumar kalena inanki qalbigiisu didiyo caashaqiina moodaynbe adoymika duulu daadiya mooye dawo kalena loowaadhe dawo kalena loowaadhe adoymika duulu daadiya mooye dawo kalena loowaadhe dawo kalena loowaadhe صدق lacashaqay deeqayga noqono uso dabac daynankeeadna doqon lacashaqay deeqayga noqono uso dabac daynankeed nabigiisuudiidiyo caashaqiina moodaynle cadoymika duulo daadihiina mooye dawo kalena loowaadhe dawo kalena loowaadhe cadoymika duulo daadihiina mooye kalena loo waada